أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadaradan qiimaha badan نشأة wa xaqiiqatu rawaafid shiicadu ashiica waa bimacna alfirqa shiicadu waxay ahayd firaqii ugu horreeye soo baxay ka mid ahayd oo firaqa muslimiinta waxaa ugu horreeyey alkhawaarij waashiica waxaana aasaasay sideedaba cabdulaahi ibnu saba alyahuudi islaamnimaan u muujistay waxaanu uga jeeday inuu diinta islaamka fasahaadiyo firaq badan oo gaala ah baa ka mida shiicada assaba'iya ka mid ah alghuraabiya ka mid ah annusayriya ka mid ah alqaraamida ka mid ah adduruus baa ka mid ah albaabiya ka mid ah albahayaa ka mid ah albahaa'iyaa ka mid ah alraafida ka mid ah firaqaasi waa firaq kufaar ah waxaana intaa ugu roon raafido bacdu shari ahwanu min bacd inta kaleba ka sii wada daran alraafida maanta sharka raafidada aad iyo aad u badan waxay odhan jireen ilaa uu soo baxo imaamkii la sugaayo ilaa uu soo baxo in seef la qaataa ma bannaan waxaa soo baxay alkhumayni calayhi min allahi maa yastaxiq shaytaankii khumayni la odhan jiraa soo baxay khumayni waxaa la yidhaahdaa wadaadada shiicada uguma cilmi badnay laga cilmi badnay laakiin xagga qiyaadada yidhaahdeen ayuu faa'iq kaga ahaa bayan kuwa kale xawsa alcilmiyana ka mid buu ahaa aayaadka shaytaaniga ana waa ku jiray min aayaatihim ashaytaaniya aayaadkooda shaytaaniga ah ee aayatullaahi ay ku magacaabaan zuuran wakadiban ayuu ka mid ahaa kufrigana boqolku keenay maanta bilaad badan bay ka amarku taagleeyaan ama ay gacan sare leeyihiin adallahum allah wamazaqa shamlahum waxay haystaan xukunkii ciraaq baa loo dhiibay kii labnaanba baa shaytaan iyo xisbu laata jooga xisbullah bay isku magacaabeen laakiin waa xisbu laati waalcuza laata iyo cuza xisbigoodii weeye xisbiga ilaahay maaha raafidada nimanka la yidhaahdo caqaa'idoodu waa caqaa'id khabiisa kufriya oo caqaa'id gaalnimo ah raafidadu muslimiin maahe waa gaalo ictiqaadkii raafidada dadka yaqaana oo ictiqaadsan caqiidada ictiqaadsan waa caqiida kufiya caqiidadii nebi moxamed iyo caqiidadii markaa muslimiinta toonna maaha madhabu shiica waa madhabu almajuusiya waa madhabu ashirki waalmajuusiya dabcaabudka iyo shirkiga madhabteedii weeye waxaana loo keenay si diinta loo dumiyo intay kufri koobsatay kuwa waxaa firaqa kale ma koobsan waxaana noo jeedin doona biidni اllaahi tacaala fadiilaة الshaykh cabdikariim xasan xoosh xafidahu اllahu tacaala alxamdu lilah rabi اlcaalamiin w salى اllah عalى muxamedi wعalى muxamed muxaadaradu waxay ku saabsanayd shiicada iyo muctaqadaadkeeda wa khaas ahaan qolada la yidhaahdo alraafida ama alimaamiyah bay u sii badnayd shiicadu ashiica waa bimacna alfirqa istilaaxaanna waxay uga jeedeen qoladii u xaglinaysay aalubeytka sida iyagu isku magacaabaan oo cali iyo faatima iyo xasan iyo xusayn iyo tafiirtoodii ayay isxigsiiyaan iskuna dhajiyaan kuna talax tagaan saxaabadii kalena waa ku xadgudbaan qadarkoodana meel bay kaga dhacaan shiicadu waxay ahayd firaqii ugu horreeye soo baxay ka mid ahayd oo firaqa muslimiinta waxaa ugu horreeyey alkhawaarij washiica iyadoo caliy bnu abi taalib ba yahay soo baxeen waxaana ka mid ahaa qolihii soo baxay qolo ku talax tagtay oo aad guluwi ugu samaysay oo xaddul uluuhiya gaadhsiisay caliy ibnu abi taalib qaar ka sokeeyeyna waa jiraan waxaana aasaasay sideedaba cabdullaahi ibnu saba alyahuudi cabdullaahi ibnu saba alyahuudi ayaa aasaasay cabdullaahi ibnu saba wuxuu ahaa nin yahuudi ah islaamnimaan u muujistay waxaanu uga jeeday inuu diinta islaamka fasahaadiyo isaga ayaa aad iyo aad ugu saciyey muraadku uga dan lahaana saasay qolada isaga loo nisbeeyo gaar ahaan waxaa la yidhaha saba'iya asaba'iya waa nisbo cabdullaahi ibnu saba loo nisbaynaya cabdullaahi ibnu saba ayaa loo nisbaynaya firaq badan bay shiicadu ka kooban yihiin cali bnu abitaalib kuwii ku talax tegey ee shiicada ka mid ahaa ee yidhi cali bnu abi taalib xaddul ilaahnimo gaadhsiiyey cali bnu abitaalib waa gubay murtadiin diinta ka baxay inay yihiin ayuu ku xukumay waxaanu ku fuliyey inuu dab ku gubo oo godad loo qodo oo godadka dabka lagu shido oo dabeedna iyaga lagu goro lammaa ra'aytu alamra amran munkara ajajtu naarii wa dacawtu qambara markaan arrin arkay buu arrin munkaro xun markaan arkay dabkaygii baan huriyey qambarna waa u yeedhay buuhi qambar waa ninkii uga mas-uulka ahaa ciidanka dabka ku guraaya kuwa cali ilaaha ka yeeshay ee shiicada ah bal haddii cali ibnu abi taalib oo nool oo saxaabada in badan oo ka mida ay nooshahay oo raadkii nebigu sala allahu alayh wasalam uu dhowaa oo wakhtiga geeridii nebiga laga joogay ay dhowayd oo cilmigii muntashir ahaa jahligu uu yaraa dad fara badanoo wanaagsani ay joogeen ay soo baxeen qaar shiico ah oo cali ilaah ka yeelanaya iyadoo jahligii batay wakhtigii fogaaday cilmigii yaraaday ahlu dalaalkii batay salaaxii yaraaday yacni cilmiga casiis noqday bal maxaad u malaynaysaa intee in la eg baa lasii tallaabo martabadii laga sii gudbay firaq badan oo gaala ah baa ka mid a shiicada assaba'iya ka mid ah alghuraabiya ka mid ah annusayriya ka mid ah alqaraamida ka mid ah adduruus baa ka mid ah albaabiya ka mid ah albahaya ka mid ah albahaa'iya ka mid ah alraafida ka mid ah firaqaasi waa firaq kufaar ah waxaana intaa ugu roon raafido bacdu shari ahwanu min bacd inta kaleba ka sii wada daran nusayriyadu waxa ay yidhaahdaan laa ilaaha ilaa xaydaratu alanzacu albatiinu waa qolada xaafid asad iyo inankiisa bashaar asad iyo usrada xukunta suuriya waa qoladay ka tirsan yihiin nusayriya la yidhahdaa waa qolada shaykhulislaam ibnu taymiya oo yidhi akfaru min alyahuudi waannasaara yuhuudda iyo kiristaanka waa ka kufri badan yihiin iyagaa ka kufri xun waxay odhan jireen laa ilaaha ilaa xaydaratu alanzacu albatiinu ilah xaq lagu caabudaan xaydara ahayni ma jiro xaydaruhu waa cali ya waxay qabaan muctaqadaad badan oo kufri ah shahaadadoodaana kaaga filan kufri shahaadadoodaa kaaga filan askarta hadda bashaar asad dadka markay dhibaataynayaan sawirkii bashaar bay intay soo qaadaan yidhahdaan ku sujuuda oo u sujuuda bashaar markaasaa dadkii waxay leeyihiin laa ilaaha ila allaah markaasaa qoryaha ay la dhacayaan ay leeyihiin qul laa ilaaha ilaa bashaar iyadoo maqal iyo muuqaalay internetyada ku jirtaa waxaa ka mid a alqaraamita nimanka la odhan jiray waa baatiniyo xamdaan ibnu qurmud bay u nisbo sheegtaan abitaahir alqurmud ninkii la odhan jiray waa kii ku soo duulay kacbada saddex boqol iyo toddobiyo tobankii hijiriyada markay ahayd saddex boqol iyo toddobiyo tobankii hijiriyadadoo aba abataahir alqurmudi ku soo duulay kacbada isagii ciidankiisibaa galay daa'ifiintii dadkii u dawaafaya kacbada ayaa marka isagaa la goglay oo birta laga aslay markaasaa isaguna u fadhiistay albaabka kacbada ou leeyahy ana allah ana billaah akhluqu afni markii dambena meydkii dadkaa lagu goray ceelka zamzamka xajar aswadkiina waa fuqsadeen waa la tageen culamo ay ka qafaasheen meeshiiyo dadkii maxaabiistaana qaarkood waa ka kaxaysteen dadkii laga qafaashay maalintaa waxaa ka mid a abuumansuur alazhari shiikha la odhan jiray waa taxaabteenoo guryahoodii bay la tageen oo waa addoonsadeen laba iyo labaatan sanee xajar aswadka la maqnaayeen yaa labiyo labaatan sano bay xajar aswadka la maqnaayeen oo kacbadu bili xajar aswad ahayd waa baatiniya waxaa ka mid a firaqa shiicada ee gaalada ah khuraabiye qole la yidhahdo khuraabiye maxaa loo yidhi waxay yidhahdeen risaaladdu gebigeeduba waxay ku socotay cali bnu abi taalib cali bnu abi taalib iyo muxamedna waa isu ekaayeen laba tuka haddii mid kaa tago midna ku yimaado inuu kii hore yahay inaad ku kala yahay miyaad kala garan tuka siduu tuka ugu eg yahay yaa waa farqi kala lahayn baa muxamed iyo cali isu ekaayeen jibriil baa kula qaldamay muxamed calay ku socotay khuraabiyaa la yidhahdaa firaqa shiicaday ka mid tahay waa kufaar baabiya ka mid a bahaa'iya ka mid a waa firaqa kufaarta wey ismaaciiliya ka mid a waa firaq albaainiya baainiyatu shiicay ka mid yihiin adduruus saasi leeg way badan yihiin alraafida maanta sharka raafidada aad iyo aad u badan raafidadu waagii hore waxay odhan jireen ilaa uu soo baxo imaamkii la sugaayo ilaa uu soo baxo in seef la qaataa ma bannaana waxaanay odhan jireen imaamkaa labiyo tobnaad god buu galay godkiibuu sidii ugu jiraa laba boqol iyo lixdan hijiriyadii markay ahayd meelahaasuu galay yidhaahdeen saddexdii boqol intaan la gaadhin waxay filayeen intaa inuu soo baxo xilli mucayanoo sanawi ay tegi jireen meelo mucayana oo ka mida marka waxawe saamura surra man ra'a markaasay seefaha galka ka bixin jireen oo diyaargaroobi jireen oo odhan jireen waa inaynu daafacnaa markuu iimaamku soo baxo fog markuu soo yidhahdo markay meeshii ku daalaan bay iskaga tegi jireen marka dambe sugashadii waa ku dheeraatay waxaa soo baxay alkhumayni calayhi min allahi maa yastaxiq shaytaankii khumayni la odhan jiraa soo baxay wuxuu dabad yidhi wilaayatulfaqihi waa in la sameeyaa inta imaamkii la sugaya wakhtigu waa inoogu dheeraaday koob iyo toban qarni iyo dheeraad baynu sugaynaa nawaasibtii shaqadoodii waa wadataa dowladahoodii bay leeyihiin mulkigoodii bay haystaan innagu gacan hoosteed baynu weligeen ku jiraynaa miyaa ma taqiyun baynu isticmaalaynaa ma waxaynaga maqanun baynu sugaynaa ku sii sug miyaan loo baahnayn khumayni waxaa la yidhaahdaa wadaaddada shiicada uguma cilmi badnayn laga cilmi badnaa laakiin xagga qiyaadaday yidhaahdeen ayuu faa'iq kaga ahaa bayaan kuwa kale xawsa alcilmiyana ka mid buu ahaa aayaadka shaytaaniga ana waa ku jiray min aayaatihim ashaytaaniya aayaadkooda shaytaaniga ah ee aayatullaahi ay ku magacaabaan zuuran wa kadiban ayuu ka mid ahaa kufrigana boqolku keenay wuxuu yidhi waynu fadhiga ka kacnaa wilaayatulfaqiiho ka naa'iba imaamka waa in la sii sameeyaa ku meelgaadh weeye waayo haddaba adaa ijtihaadkaa la yimiye nawad baa la yidhi nadaadihii waaya soo socda amarkana qaato waxay ku kaceen boqorkii xukumi jiray eh, iiraan waxay ku dambaysay markii dambena isaga in laga tuuro iyagina qabsadaan qaybo ahlu sunna oo sunnada u nisbo sheegto aan badnayn oo iiraan ku noolaa waa jireen cagta hoosteedaa la geliyey wax la laayo wax la xidho wax qaxoonti uga soo baxa iiraan wax dulliga ku nool oo la dullaysto oo la dhibaateeyo wax markaa waxbay la iibsadaba ayay u qaybsameen shiicadii in la badiyo aad iyo aad bay ugu dadaalayaan mutcada ay isticmaalaan waa shiica badin cidda dhashay waxba kama gelin nasab baa aalubeydka loogu samayn almuhim inanta shiiciyadda inay dhashaa loo baahanya inamada yacni xataa khaliijyada iyo meelaha qaarkood guurku ku adkaado waxay ku ugaadhsadaan inay yidhaahdaan waa ku guurinaynaa xoolo iyo lacagna way haystaan waa isticmaalaan maanta bilaad badan bay ka amar ku taagleeyaan ama ay gacan sare leeyihin adallahum allah wamazaqa shamlahum eeraan iyada hadalkeeda baddaha ciraaq iyagiyo gaaladii baa shuraakoobay gaaladii baa gacanta u gelisay kurduuntii gaar baa laga dhigay waxaa la halkiinna idinku iska jooga xukmi daati baa leedihin inta kale marka la eegana aghlabiyadda waxaa baa la yidhi shiico shiicada marka waxa waye caalamkan hadda ka jirta haalibkeedana zaydiyadii la odhan jiray waagii hore way ka roon yihiin shiicada kale hadda markaysaga waa naadir yeman bay awalba ku dhaqnaan jireen beledada kale laguma sheegi jireen yemanna shiicadii ku noolayd xagga raafidaday u badata saddex firqaana loo qaybin jiray qodada zaydiya la yidhaahdo waxaa markaa waayadii dambe ugu badnayd qolyaha markaysaa markaa xagga raafidada ugu dhow iminkana raafida u biyo shubata xuusi baa u soo baxay waxay haystaan xukunkii ciraaq baa loo dhiibay kii labnaan baa xisbu shaytaani xisbullaata jooga xisbullaata ma taqaaniin yaa haa haa xisbulaata xisbullaah bay isku magacaabaan laakiin waa xisbullaati waalcuza laata iyo cuza xisbigoodii weeye xisbiga ilaahay maaha shaydaankii xasan nasrullah isku magacaabi jirayna waa haystaa duruus baa iyaguna ku dhaqan oo buuraha ku jira sunnada dadka u abtirsadaa tir ahaan haba badnaadaan oo labnaan ha ku badnaadaane laakiin xagga awoodda waa laga leeyihi dawlada caawinaya oo gacan siinaya yacnii xisbu shaydaanka ah yeman baa hadda markaysa markaa xuusi waxay ka dhigeen la og yahay aynay doonayeen xukunkii inay soo qabsadaan iyagu yeman oo dhan ka taliyaan gaalo ayaa wadda ilka abeeso hoos ka xidhiidhsan cantariyaadka afka laga hanjabaayo wakhtiyada qaarkood ay gaaladu markaysa markaa ay ku odhanayaan yacni waxa waye maraykan ha dhaco ama almowtu liamriika ama waxyaalo la mida ama hanjabaado aad dadka la maqashiinaayo lagu hadlo ay is yidhahdaan nimankan allele waa niman kulkulul oo gaaladii ka soo hor jeedo waa caynka waxaasi waxa waye waa abaatiil waxaa odhan jiray waxay wakhtiyada ay waxaasoo kale yidhaahdaan weligood gaala markaysaa hujoomayso bal eraan wax kasta ha samayso gaalo ha weerarto ma dhacayso ilka abeesa hoos ka xidhiidhsan gaalo waa istaqaannaa gaalo waa istaqaannaa kufrigaa qaraaba u ah raafidada nimanka la yidhaahdo caqaa'iddoodu waa caqaa'id khabiisa kufriya waa caqaa'id gaalnimo ah raafidadu muslimiin maahe waa gaalo ictiqaadkii raafidada dadka yaqaana oo ictiqaadsan caqiidada ictiqaadsan yahin waa caqiida kufriya caqiidadii nebi moxamed iyo caqiidadii markaa muslimiinta toonna maaha caqaa'idda ictiqaadsan yihiin waxaa ka mid ah qur'aanka inay leeyihiin waa muxaraf waa la beddeley siduu ilaahay ku soo dejiyey ma aha waxay leeyihiin qur'aanka aayaadkiisu kutubahooda waxaa ku taalla toddobiyo toban kun oo aayadood inuu qur'aanku yahay mar kale waxay yidhaahdeen waa siddeed iyo toban kun oo aayadood aayaadka qur'aanku wuxuu yidhi sida ku qoran kitaabkooda usuululkaafi la yidhaahdo juska koowaad laba boqol iyo sagaal iyo soddon musxafun fiihi mislu qur'aanikum haada halaasu maraat wallaahi maa fiihi min qur'aanikum xarfun waaxid qaala qultu hada wallahi alcilmu qaala inahu alcilmu wamaa huwa bidaak yacni musxafka faatimo qur'aankaa haysataan saddex laabkii ayuu la eg yahay qur'aankiinnana xaraf kagama jiro oo talo miyaan laa ilaha illa allahuna ku jirin mooda kufriga waxaa ku yaallay oo miyaan allahba ku ool ilaa xaraf kuma jiraa la yidhi maxaa ku yaalla haddaa yaa wuxuu kaloo yidhi mashaayikhdooda mid ka mid oo saaxibu bixaari anwaar iyagoo ka soo warinaya jacfar asaadiq wa khallafat faatimatu calayha asalaam ma huwa qur'aan walaakinahu kalaamu ullahi anzalahu calayha imlaa'u rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam wakhatu caliyin calayhi salaam yada in lagu soo dejiyey oo munazalba yada ku yahay baa bixarul anwaarka ku yaalla mar kale waxay yidhahdeen ata alwaxyu ila anabiy sala allahu aleyh wasalama faqaal sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqicin lilkaafiriina biwilaayati caliyin laysa lahu daafic biwilaayati caliyin baa lagu daray ka sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqicin lilkaafiriina biwilaayati caliyin laysa lahu daafic min allahi di lmacaarij qaala qultu juciltu fidaaka inaa la naqra'u haakada qaala haakada wallahi nazla jibriilu calaa muxamadin sala allahu aleyh wasalam wahaakada wallahi muhbatun fii musxafi faatimata calayha asalaam alkaafiga ayuu ku yaallaa juska siddeedaad safxadda toddobiyo konton marka qur'aanku inuu muxaraf yahay qabaan xagga aayaadka haddii laga eego waxay leeyihiin toddobiyo toban kun oo aayadood buu ahaa toddoba iyo toban kun oo aayadood riwaayo kalena waxay leeyihin siddeed iyo toban kun oo aayadood buu ahaa qur'aanka musxafka ku suganna waa lix kun iyo laba boqol iyo lix iyo soddon aayadood bilcaddi alkuufi tafaasiil yaroo isku khilaafsan yihiin halkan aayad ma laga dhigaya mise lagama dhigaayo waa jirtaa waxoogaa tiradu iskhilaafto laakiin ma aha ziyaado kaloo ka maqan in lagu soo darayo ikhtilaafkaasi mana aha wax ku jira in laga saarayo la odhanayo intani kama mid ahe ka saara siraata aladiina ancamta calayhim halkaasi aayad ma tahay mise ma aha oo kalaa markaysaa masalan laisku khilaafsan yahi maadic kaloo caynkaasoo kalena waa jiraan iyadana xarafna waxba lagu ziyaadin kelimaad kaloo lagu daray iyadaan jirin wixii ku jirayna aan waxba laga saaraynin ayaa ikhtilaafku wuxuu noqonayaa yacni sida loo tirinayaa say noqonaysa wuxuu yidhi kaafiga kitaabkooda la yidhaahdo waxaa ku sugan iyagoo ka warinaya abi cabdillaahi jacfar asaadiq weeye qaala ina alqur'aana aladii ja'a bihi jibriilu calayhi asalaamu ilaa muxammadin sala allahu alayh wasalam sabcata cashara alfi aaya waa toddobiyo toban kun oo aayadood kaafiga waxay kaga taallaa juska koowaad boqol iyo afar iyo soddon waxay kaloo kaga taallaa laba boqol iyo labiiyo afartan waayah shiikhooda markaa majlisi la yidhaahdaa waxa uu isaguna yidhi faalkhabaru saxiix khabarka odhanaaya toddobiyo toban kun oo aayadood weeye waa saxiix buu yidhi maazandaraani shiikha kale la yidhaahdee mashaaikhdooda ka midii wuxuu yidhi inna aaya alqur'aani sittatu aalaafin wazaa'idu calaa daalika mima saqada bialtaxriif wixii intaa ka dheeraadkii taxriifkiibu ku dhacay waxaa qoraaya sharxu jaamic cala alkaafi juska koob iyo tobnaad lix iyo toddobaatan mashaayikhdooda shiikh ka mid wuxuu qoray kitaab la yidhaha faslu khitaab fii taxriifi kitaabi rabbi alarbaab dabarsi baa la yidhahdaa kitaabkaas waa kitaab matbuuca waxaana lagu daabacay dahraan baa markaysaga lagu daabacay dowladdooda shaytaaniyadii markay timi waa la daabacay bale mashaaikhdooda qaarkood waxay ku soo naqliyeen laba kun oo riwaayadood inay ku tusinayso qur'aanku inuu muxaraf yahay qaar kale waxay yidhaahdeen ijmaac mashaayikhda shiicadoo dhan baa ku ijmaacday hal khilaafaya ma jiro waa caqiide kufriye ah waxaa ka hor imanaya inuu qur'aanku muxaraf yahay qowluullaahi tacaala innaa naxnu nazzalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun allah baa yidhi annagaa dikriga soo dejinay annagaana ilaalinayna shiica waxay leeyihin ma ilaashana ilaahayna ma ilaalin saxaabada ammaanaysaan baa ku tasaruftay suurada qaarkood ka tuurtay suuraddii wilaayadu meeday tii xafdigu meeday yaa yacni waxaa weeye suuradihii ahlubeytka ammaanayey meeday wax badan bay ka saareen waa la taxriifiyo waa la beddeley mashiicada waxay yidhahdeen baynu rumaysannaa mise hadalka ilahay baynu rumaysannaa innaa naxnu nazzalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun may hadalka ilahay baa runa caqaa'iddooda kufrigaa waxaa ka mid a ah inay yidhahdeen a'immada ahlubeytku waxay ogyihiin haybka kitaabkooda la yidhahdo alkaafi alkaafi waxay yidhaahdaan waa bimansilati saxiixi albukhaari cinda ahli sunna kitaabay shiica qorta waa kitaabka ugu sixada badan waxaa ku sugan inay yidhaahdeen baabu ana ala'immata calayhim asalaamu yaclamuuna mataa yamuutuun wa annahum laa yamuutuuna ila biikhtiyaarin minhum kaafiga ayaa qoraya kulayni ayaa ku qoray juska koowaad laba boqol iyo siddeed iyo konton ilaa laba boqol iyo lixdan waxay garanayaan goortay dhimanayaan in allaha cindahu cilmu asaacati wayunazil lhaysa wayaclamu ma fi larxaam wma tadri nafsun maada taksibu hadan wma tadri nafsun biayi ardin tamuut iyaguna waxay leeyihiin goortay dhimanayna ogi waxay kaloo yidhahdeen anna cindahum calayhi asalaam cilmu ma fi alsamaa'i wa cilmu ma fi alardi wa cilmu ma kaana wa cilmu ma yakuunu wama yaxdusu bialleyli waannahaari wa saacatin wa saaca wa cindahum cilmu annabiyiina wa ziyaada waxaa qoraya yanaabiicu almacaajis wa usuulu dalaa'il lihaashim albaxraani baabka shanaad buu markaysaga ku qoraya oo laga soo naqliyey waxay og yihiin a'immada aalubeydku waxa cirka ku sugan iyo waxa dhulka ku suganba iyo wixii hore u dhacay iyo waxa dhici doonaba wa cindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuhaa ilaa huu allah mooye cid kale ma ogaa allah yidhi iyaguna waxay leeyihin wixii dhacay iyo waxa dhici doonaba ogyihin qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah iyaguna waxay leeyihin a'immada aalu waa ogyihinee ku dara yaa nebigu wuxuu uhi laa yaclamu maa fii kadin ila allah waxa berri dhici doona allah mooye cid kale ma ogaa waxay leeyihin a'immada aalubeydku waa ogyihiin waxay leeyihin cilmigii nebiyada iyo ziyaadaba waa ogyihiin oo nebiyada iyagaa ka fadli badan miya yaa yacni waxa weye waa shay aad iyo aad u layaab badan inay kutubtoodii ku qoraan kufriyaadka noocaasoo kale waxay og yihiin bay yidhahdeen waxa damaa'irtiiyo qalbiyada ku sugan waxaa qoraya bixaarul anwaarka wa annahum yaclamuuna maa fi damaa'ir a'immada aalubeydku waxay kaloo yidhaahdeen waxay og yihiin a'immada aalubeydku dadkay og yihiin asmaada ahlu jannuhu ay ku sugan yihiin kitaabkay qorantay og yihin iyo asmaada shiicada iyo cadawyadooday og cidda jannada gelaysa magacyadoodana waa og yihin wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli almadiinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum qul maa kuntu bidcan min alrusuli wamaa adrii maa yufcalu bii walaa bikum baa ilaahay yidhi waxaad ku tidhaahdaa waxa idinka laydinku fali doono iyo waxa aniga laygu fali doono midna ma ogi oo ifka miyaa lay dili doonaa miyaa lay gargaari doonaa mise ma dhici doonto taa ma ogi idinkana waxa markaa laydinku fali doono ma ogi waatuu markaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam wallaahi laa adri wa ana rasuululahi maa yufcalu bih ilaahay baan ku dhaartay anoo rasuulkii ilaahaya garan maayo maxaa lagu samayn doonaa cusmaan ibnu madcuun amaa huwa faqad jaa'ahu alyaqiinu min rabbihi wa innii la arju lahu alkhayr wallaahi maa adri wa ana rasuululahi maa yufcalu bih iyaguna waxay leeyihin a'immada ahlubeytku way ogyihiin magacyada cidda jannada gelaysa waayah caqaa'idda kufrigay ka mid tahay cilmulghaybka oo loo sugaayo a'immadii aalubaytka layudaadanna rijaalun can xawdii kamaa yudaadu albaciiru adaallu unaadiihim rag baa darkayga looga baacin doonaa baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasallam oo looga eryi doonaa sida awrka baadida looga eryo darkaanu lahayn markaasaan u yeedhaa waa ragu garanaa ummatii ummatii wa fii lafdin asxaabi asxaabii fa yuqaalu innaka laa tadri ma axdasuu bacdak fa aquulu kama qaala cabdu saalix wa kuntu calayhim shahiidan maa dumtu fiihim falamaa tawafaytanii kunta anta alraqiiba calayhim sidii addoonkii wanaagsanaa yidhi baan idhaahdaa ilaahu intaan joogay markhaataan ku ahaa markaad i oofsatay adigaa ogaa waxay samaynayeen anuu kama warqabo maxaa lagu yidhi innaka laa tadrii ma axdasuu bacdak a'immada aalubaydku waa garanayaan bay yidhahdeen yani nusuustii bay beeninayaan aayaadkii bay beeninayaan shiicada raafidadu waa gaalo caqaa'iddooda gaaladii aad iyo aad bay u badan yihin waxaa ka mid a inay ka fadilaan caqaa'idda kufriga ah imaamiyaalkooday nebiyadii iyo malaa'igtaba ka fadilayaan oo iyo malaa'igtaba waxaa kala fadilan imaamiyaalkooda ayaa kala fadilan aslu shiica wa usuulaha kitaabkooda la yidhaahdo waxaa ku qoran alimaamatu mansibun ilaahiyun ka nubuwa waa mansib ilaahi ah oo nebinimada la mid a ah. qaar kalea yidhi markaysagaa may waa ka fadilan yahay nicmatullaahi aljazaa'iri ninkii la odhan jiray ee markaysagaa a'immada shiicada ka mid ahaa raafidada wuxuu yidhi alimaamatu alcaamma alatii hiya fawqa darajati alnubuwati waalrisaala imaamadii caamka ahayd ee nebinimada iyo risaaladaba ka sarraysay yani labada mid walba inay ka sarrayso ayuu tilmaamay bixaaru anwaarkuna waa soo naqlinaya kulayni kaafiga waa kitaabkii bukhaarigoo kale uga dhignaa wuxuu ku yidhi juska koowaad boqol shan iyo toddobaatan ina alimaamata tacluu calaa martabati nubuwah imaamadu dadka imaam loo noqdaa sida cali bnu abi taalib inuu imaam yahay iyo a'immada kale ictiqaadsan yihiine ka dambaysaa ee koob iyo tobanka kale ka sii dambeeya martabada nubuwada waa ka sarraysaa bay yidhahdeen waa kufri sheekhooda la yidhahdo haadi altahraani wuxuu idhi ina acdama maa bacaa allahu tacaala nabiyahu sala allahu aley wasalam min addiin inamaa huwa amru limaama waxa ugu weyn ee ilaahay la soo diray nebigiisa ee diinta ka midi waa imaamada inuu caliy bnu abi aalib imaam noqdo iyo koob iyo tobanka imaame ka dambeeya inay imaam noqdaan oo dadka maamulaana u tariyaan waa kufri iimaanka ilaahay la rumaynaayo iimaanka rasuulkiisa la rumaynaayo malaa'igta la rumaynaayo kutubta munasalada la rumaynayo yowmulaakhirka la rumaynayo qadarka la rumaynayo arkaantii iimaankee lixda ahaydba iyo arkaantii islaamkee shanta ahaydba intaba waxaa laga wada fadilay imaamo inuu cali bnu abi taalib dadka u taliyo iyo inamadiisii iyo tafiirtiisii koob iyo tobanka ahaa ee kala dembaysa iyo sulaalada ahaa inay markaa waxabay dadka u taliyaan taasaa kaba wada fadilan in ilaah iyo rasuulkiisaba la hormeeyo waa kufri hadday tahay marka waxa weye acdamu maa bacata allah wuxuu ilaahay la soo diray nebigiisa wixii ugu weynaa aayadaha sheegayamee halkee lagu nasgariyey axaadiista sheegaysaa meeday arkaanta islaamkay ku dareen kulayni usuul kaafiga wuxuu ku yidhi bunya alislaamu calaa khamsin cala asalaati waalzakaati waalsawmi waalxaji waalwilaaya islaamnimada shan baa lagu dhisay salaad iyo zake iyo soom iyo xaj iyo wilaayo shahaadataynki wilaaya lagu beddelay walam yunaada bishayin kamaa nuudiya bilwilaaya sida wilaayada loogu dhawaaqay in cali weliyullaahi yahay wax loogu dhawaaqay ma jiro usuul kaafiga ayaa qoraya juska labaad safxadda siddeed iyo tobnaad waxay ka fadilayaan imaamadii bay nebiyada iyo malaa'igtaba ka fadilayaan khumeyni wuxuu yidhi calayhi min allaahi maa yastaxiq wa inna min daruuriyaati madhabina anna lia'immatina maqaaman laa yabluqhu malakun muqarabun wala nebiyun mursal madhabkayaga waxyaalaha daruuriga lagu ogsoon yahay daruuro loogu yaqaano waxaa ka mid a ah. aan qarsoomi karin inay a'immadayaday imaamiyaalkayaga u sugnaatay maqaam iyo darajo aanu gaadhi karin nebi mursaloo la soo diray iyo malag xagga ilaahay loo dhoweeye toonna aanu gaadhi karin laa nebi maxamed baan gaadhi karin walaa nebi ibraahim baan gaadhi karin walaa nebi muusaan gaadhi karin walaa baqiyatu ulilcasmi baan gaadhi karin walaa malaa'igtaan gaadhi karin laa jibriil walaa mikaa'iil walaa israafiil walaa hayruhum khumayni baasaa odhanaya kitaabuu leeyahay oo alxukuuma alislaamiya uu ku magacaabay ayuu hadalkaasi ku yidhi wuxuu kaloo isla kitaabkaa ku yidhi faina lilimaami maqaaman maxmuudan wadarajatan saamiya wakhilaafatan takwiiniya takhdacu liwilaayatiha wa saytaratiha jamiicu daraati hada alkown wuxuu ku odhanayaa safxadda labiyo konton oo alxukuuma alislaamiya ayuu khumayni ku odhanaya wuxuu odhanayaa caalamkan makhluuqaadkan daraadka shay waliba ka kooban yahay waxay u khuduucayaan imaamkay u khuduucayaan oo awaamir takwiini ah oo qadari ah bay ku maamulayaan waayahay tafdiilka marka a'immada laga fadilaayo nebiyada iyo malaa'igtaba oo la odhanayo iyagaa ka mudan waa kufrun billaah waa gaalow ilaahay laga gaaloobay waxaa ka mid a ah caqiidooyinkooda kufriga ee gaalnimada ah nimanka shiicadaee raafidada ah khumayni iyo cidda la halmaasha xuusi iyo xasan nasrullah oo xisbullah kuwa isku magacaabay xisbullaati waalcuzza xisbu shaytaanka ah laata iyo cuze xisbigooda ah xisbi ilaahay ma aha waa xisbi shaytaan shaytaan baanay u nusranayna u gargaarayaan isbooxbooxa markaysaga markaa waxaan ay odhanayaan yuhuud baan la dagaalamayna ha dhegaysan waa masrixiyaad yacni waa waxyaalo la doonaayo dadka in lagu kadiyo oo lagu qaldo riwaayad ay jirayaan oo kale weeye dadkay doonayaan inay ku qaldaan diintii ilaahay iyo sunnadii rasuulka mid ay u gargaarayaan maaha mid ay ku socdaana maaha kun iyo afar boqol oo sano ka hor ayaa cali bnu abi taalib markaysaa waxaan uu ku gurayay dabka oo gaalnimo u laynayey iyagoo le markaysaga shiicadaadii baanu nahay saynu horeba u soo sheegnay ilaa sharkiiyo balaayadu waa sii korodhaaye maantoo kun iyo afar boqol oo sano laga joogo wakhtigaasna bal maxaad u malaynaysaa intee in eg baa ku sii korodhay kuwu markaa dabka ku gorayay cali bnu abi taalib may odhanayn qur'aanku waa muxarafa waa la beddelay may odhanayn a'immada aalubaydku cilmulghaybkay og yihiin kufriyaadka hal kufri oo ka mid ay la yimaadeen bal maantoo boqollaal kufri ay la yimaadeen ka warran oo kufrigoodu tiro beeray waxaa ka mid a ah caqaa'iddooda kufriga ah inay qabaan caliy bnu abi taalib aakhiro isagu dadka inuu aakhiro xisaabi doono dayaankii aakhiro dadka xisaabayeyba waa cali bay yidhahdeen wuxuu qorayaa kitaabkooda la yidhaahdo bixaaru alanwaar juska sagaaliyo soddonaad safxadda markaysa laba boqol ina amiira almu'miniina calayhi asalaam la dayaanu nnaasi yowma alqiyaamah amiiru almu'miniin cali abi abitaalib bay u jeedaane waa ka dadka xisaabaya maalinta qiyaame waxay kaloo yidhaahdeen jacfar asaadiq waa ku been abuuranayaane ayaa wuxuu yidhi ida kaana yowmu alqiyaamati wudica minbarun yaraahu jamiicu alkhalaa'iqi yascadhu rajulun yaquumu malakun can yamiinih wamalakun can shimaali yunaadi aladii can yamiinihi ya macshara alkhalaa'iqa هذا علي بن أبي طالب صاحب الجنة يدخلها من يشاء وينادي الذي عن يساره يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب صاحب النار يدخلها من يشاء علل الشرائع لابن baabowey ayaa markaysagaa qoraya bixaarul anwaarkuna saas si leegwaa qoraya jannaduu kuu doono gelinaya naartana kuu doono gelinaya waxay yidhaahdeen cidda markaa xisaabaysa dadka waa cali bnu abi taalib kuu doonuu jannada gelinaya kuu doonana naartuu gelinaya hadalla kaloo la midana waa soo naqliyeen oo macnahaasoo kale ay sheegayaan waana kufri taasi aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebigu waxay sheegayaan in ilaahay xisaabaayo laa nebi walaa malak walaa weli walaa saaxib walaa imaam yacni xisaabayaa dadka ma jiro walaa yatakallamu yowmaidin ila arusul wa dacwa arusuli yowmaidin allahuma sallim sallim hadda ma aragtaa meesha rasuullada qaarkood leeyihiin nafsi nafsi leeyihiin cali bnu abi taalib baa dadka xisaabayo ku doono janno gelinaya ku doono naar gelinaya ka warran isaga ka ilaaha weeye macnaheedu kufriyaadkooda ay aaminsan yihin bay ka mid tahay allah oo keliya melika allah oo keliya khalaa'iqda xisaabaya maaliki yowmi iddiin cali ma aha waa allah caqiidooyinkooda kufrigaa ah waxaa ka mida inay caaisha zina ku ganaan caaisha asidiiqatu binti sidiiq radia allahu canha wa ardaaha wa can abiiha ilaahay baa zine ka beri yeelay ina aladiina jaa'uu bilifki cusbatun minkum laa taxsabuu sharan lakum bal huwa khayrun lakum kuwii marka waxaway la yimi ifkiga waa koox idinka idinka mid a ha u malaynna inay shar idiin tahay khayr ba idiin tahay ilaahay baa beri yeelay toban aayadooo qur'aanuu ku beri yeelay marka caaisha waxay ahayd tayiba daahira ilaahay baa ka soo beri yeelay min fawqi sabci samaawaat markaase iyaduna waxay leeyihiin maya zaaniyad bay ahayd subxaanaka haadaa buhtaanun cadiim zinay ku ganeen taasina waa takdiib lilqur'aan waa beenin qur'aanka ay beeninayaan weeye markaa shiicadu waxay aaminsan yihiin caaisha iyo xabsa labadoodaba inay zina ku dhaceen kutubahoodana inay ku taallaa waxaa ka mid a ah xayaatu lqulubi lilmajlisi juska labaad safxadda markaa toddoba waxa uu majlisi ku leeyahay kitaabkiisa uu xaqulyaqiin ku magacaabay saddex boqol iyo toddobiyo afartan safxada ah idaa dahara almahdiyu fa innahu sayuxyii caa'ishata wa yuqiimu calayhi alxadda mahdigu markuu soo baxo caa'ishuu soo noolaynayaa dabeedna xadkiibuu ka jarayaa xaddu zina waa kufriyaad in la yidhahdo waxbuu soo noolaynayaa iyo in xad buu ka jaraya caaisha xaddu zinaa buu ka jaraya subxaanaka hada buhtaanu cadiim caqaa'iddooda kufriga ka mid taha kufriyaadkooday aaminsan yihin waxaa ka mid a ah, inay a'immadoodu awoodu leeyihiin inay amwaadda soo nooleeyaan naqliga hadda soo naqlinaya ka mida ah waxyaalaha ku tusinaya caqaa'iddooda kufriga ah waxaa ka mid a ah. shirkigii inay ku fasiraan inay tahay shirkun filimaama imaamadii baa lagu shirki samaynaya shirkigii waxay ku fasirayaan wadaajin in imaamada lagu sameeyo taasay ku fasirayaan waxay kaloo aaminsan yihiin waxdaatulwujuud wax la yidhahdo khaaliqa iyo makhluuqu inay isku mid noqonayaan oo makhluuqu khaaliqii yahay khaaliquna makhluuqi yahay waxay u nisbeeyeenoo ku been abuurteen jacfar asaadiq inuu yidhi lana maca allaahi xaalaatu naxnu fiiha huwa wa huwa naxnu ilaa annahu huwa huwa wa naxnu naxnu waxaa noo sugnaaday ilaahay la jirkiisa xaalado aanu nagu isaga noqonayno isaguna annaga noqonaano laakiin isaguna waa isagii annaguna waa annagii bal hadalka hore iyo hadalka dame maxay kala yihiin yaa khatu rajca la yidhahdaa si dadka waxa weeye marka loo kadiyo oo waxa weeye marka la yidhaahdo saasaa tidhaahdeen oo la yidhaahdo sidan kale waa kan yidhi hadallo la midu leeyahay kumayni oo waxdatulwujuudka u sheegayo waxaa jira kitaab markaysaa qayima oo mufiida oo la yidhaahdo calaaqatu shiica maca maca suufiya cunwaan noocaa u egba ayuu lahaa kitaabku waxaa markaa iska leh falaax ismaaciil mandakaar waa risaaladii uu ku qaatay digtooraaga jaamica islaamiya jiriyada dhowaan baa la daabaciydoo mujallad ah xaqaa'iq badan baa ku yaalla waa kitaab qayimo mufiida ah. wuxuuna caddaynayaa shiicada iyo suufiyadu inay isku xidhnaayeen ilka abees hooska xidhiidhsan wuxuu tilmaamayaa suufiyadii waaweynaa ee akaabirta ahaa ee xataa kuwii kufriga loo dilay ee xallaajiya ka mid ahaayeen iyo kuwii kale ka dambeeyey iyo kuwii lagu kufri xukumay aan la dilin intuba xagga kalena inay shiicada a'immo ka ahaayeen madhabu shiicana a'immo ku ahaayeen marka waa isku xidhnaayeen akaabirta shiicadu suufiyadii waxatulwujuudkii ashyaadii way muujistaan xataa khumayni oo ugu dembeeyey wuxuu leeyahay hadalla waxdatulwujuuda oo uu leeyahay markayse markaa waxaan yani allah baan mar ahay yani marka usaa odhanaya xaqaa'iq badan buu kitaabkaasi qorayaa waa in la raadsadaa oo la daraadaa waa kitaab aad u mufiida waxatulwujuudkaas waa kufri laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalis halaasa ilaahay wuxuu sheegay kuwa yidhi markaysa markaa ilaahay waa ciisa bnu maryam inay gaala yihiin abu xayaan alandalusi markuu fasiraayo aayaddaas wuxuu odhanayaa aayaddani waxay u deliil tahay mutasawifada qaarkood oo yidhi waxa weeye yacni allaah iyo yacni markaa makhluuqa ayaa midoobayo isku mid ah ama awliyada ilaahay ayaa markaysagaa la midoobaysa markaa allaah oo isku mid ay noqonayaan sida waxa weeye marka ibnu carabi iyo ibnu faarid iyo waxa weeye kuwo kaloo la mid ah oo magacaabayo inay kufaar yihiin bay aayaddani deliil u tahay bu abuxayaan andalusi ku odhanaya ismaaciil ibnu muqri waxau odhanayaa man shakka fii kufri taa'ifati ibni carabi fahuwa kaafir waa saaxibu lirshaad kitaabkii irshaadka ahaa ee shaaficiyadu aad iyo aad muta'akhiriinta shaafici ula dhaceen ay ka daba dhaceen ee odhan jireen xagga masaa'isha minhaajka waana ka kooban yahay waana ka masaa'il badan yahay wuxuu leeyahy man shakka fii kufri aa'ifati eh, ibni carabi fahuwa kaafir biqaaci waxa uu leeyahay risaalo la yidhahdo tanbiihu alghabi ila takfir ibni carabi albaqaaci waa min culamaai ashaaficiya nuquul badanoo culammadu ay ka yidhahdeenna waa soo naqlinaya marka khulaatulmutasawifa iyo shiicadu marka waxabay isku baabay ahaayeen shirkigii waxay ku fasireen shiicadu in looga jeedo shirkun filimaama nusuustii shirkigoo dhan saasay ku fasireen tawxiidkiina waxaa looga kutubahooda qaarkood waxay qoreen ina alakhbaara mutadaafiratun fii ta'wiili shirki billah washirki bicibaadatihi bishirki fi lwilaayati waalimaama ay yushriku maca alimaami man laysa min ahli alimaama cidaan ahlulimaamihii ahayn buu imaamadii ahlulimaamihii la wadaajinayaa shirki weeye mir'aatu lanwaar baa qoraya caamili safxada markaa laba boqol iyo laba waxyaalihii shirkiyaadka ahaa waxay tilmaameen inaan dhibi ku sugnayn waa u soo noqon doonnaa taas insha allah waxay u sugeen oo u nisbeeyeen ilaahay awlaad ubad bay ilaahay u nisbeeyeen kitaabkooda alkhadiir la yidhaahdo oo culammadooda mucaasiriinta mid ka mida qoray cabdilxusein annajafi wuxuu yidhi ina ala'immata calayhim asalaamu awlaadu allaahi wa min sulbi caliyin calayhi asalaam alkhadiir kitaabka la yidhaahdo juska koowaad laba boqol iyo afariyo toban ilaa laba boqol iyo lix iyo toban buu ku qoraya a'immadu waa awlaadullah bay ku leeyihin waa ubadkii ilaahay dhabarka cali baynay ka yimaadeen nacuudu billahi min ashirk waa kufrun billah in ilaahay ubad loo nisbeeyaa waa gaallimo qul huwa allahu axad allahu samad lam yelid walam yuulad yaguna waxay leeyihin waa awlaad ullah caqiidooyinkooda kufriga ay ka mid tahay caqiidooyinkooda kufrigaa waxaa ka mida inay leeyihiin a'immadu a'immo markay yidhahdaan waxay u jeedaan labiyo toban imaam oo cali ka bilaabma oo kay yidhaahdeen godku galayna ay ku labiyo tobneeyaan waa cali waa xasan waa xusein yacni saasaa loo wadaya ilaa laga soo gaadho maxamed ibnu xasan alcaskari maxamed ibnu xasan alcaskarina waxay culammadu yidhahdeen wujuud ma lahayn daliil sheegaya inay a'immo intaasoo keliya ahaayeenna looma hayo bale caliy bnu abi taalib wakhayruhu waxay qabeen abubakar inuu imaam ahaa oo cumar imaam ahaa oo cusmaan imaam ahaa waana la baayactameen daacadoodayna ku jireen waana ammaanayeen caqaa'iddooda waxaa ka mid a inay leeyihiin a'immadu waa wasaa'id waa waasidooyin u dhaxeeya ilaah iyo khalqigiisa oo marka la doonaayo in ilaahay wax la weyddiisto ama la caabudo waa in yaga la maraa bixaarul anwaar wuxuu majlisi ku qoray a'immada shiicada ka mid a fainahum xujubu rabbi waalwasaa'itu baynahu wa bayna alkhalqi waa waasidooyinkii ilahy iyo khalqigiisa udhexaysiy wa caqaa'iddii mushrikiinta waladiina ittakhaduu min duunihi awliyaa'a maa nacbudhum ila liyuqarribuuna ila allahi zulfa ina allaha yaxkumu baynahum fiima hum fiihi yakhtalifuun waasida xagga risaaladdii waa jirtaayo waxyiga waxaa loo soo dhiibaa jibriil jibriilna wuxuu u keenaa nebi muxamed nebi moxamedna wuxuu u gudbiyaa ummaddu usii gudbiya wa markaa jibriil wuxuu u keeni jiray nebiyadii horena isaga u keeni jiray marka waa waasida fi alrisaala waaltabliiq laa fi lcibaadati wadducaa ducada iyo cibaadada waasida markaa waxbay lama gelin jirin mushrikiintu waxay geliyeen xaggii cibaadadiiyo ducadii bay waasida geliyeen waa baatil waladiina ittakhaduu min duunihi maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa caqiidadii bay qabaan waana shirkun billaah wa caqiidat lmushrikiin gaallimooyinkooday ka mid tahay waxay qabaan xabaalaha awliyada booqashada la booqanayo sida xusayn bnu cali eh, xabaashiisa in la booqdaa inay ka fadilan tahay xajka iyo cumrada mid walba xajkiiyo cumradaba waa ka mudanta bay yidhahdeen waxay yidhaahdeen man zaara qabra alxusayni calayhi asalaam kutiba lahu sabciina xajatan min xijaji rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam biacmaariha wasaa'ilu shiica kitaabka la yidhahdaa qoraya oo kutubtooda ka mid ah waxay kaloo yidhahdeen alfa alfa xajatin maca alqaa'im malyan xaj bay u dhigantaa oo imaamkii la jirkiisa yacni waxa weye lala xajo hadda waa ziyaarada qabriga xuseen la ziyaartaa malyan xaj u dhigma malyan ziyaarada xabaalaha la ziyaaranayo way ku talax tageen bale xajka way ka fadileen waxay dhahaan qabriga xuseen siyaarada la ziyaaranayaa waxay ka fadli badantahy bay dhahe xajka laakiin inta goore xajka ay ka fadli badantahay isku khilaafeen kutubada qaarkood waxay qorayaan toddobaatan xaj oo xajkii rasuulka sala allahu alayh wasalam la jirkiisa lala xajiyey ayaa loo qoraya oo weliba cumrooyinkoodana la socdaan hadduu qabriga xuseyn ziyaarto marna waxay yidhahdeen alfa alfa xaja maca alqaa'im oo mahdiga la jirkiisa uu la xajiyo malyan xaj oo mahdiga la jirkiisa uu la xajiyo iyo malyan cumro uu rasuulka la jirkiisa la cumraysto ayay la fadli tahay bay yidhahdeen oo loo qorayaa tahdiibu alaxkaam lituusi baa qoraya mustadrakwasaa'ilkaa qoraya bixaarul anwaarkaa qoraya kutubo badan baa laga soo naqliyey yani aad iyo aad bay ugu talax tageen waxyaalaha kufriyaadkay qabaan waxaa ka mid a ah, waxay leeyihiin a'immadu waxna waa xalaalayn karaan waxna waa xaaraantiniman karaan waxaa kutubahooda ku yaalla ina ala'immata mina mufawadun ilayhim fama axallu fahuwa xalaal wamaa xaramu fahuwa xaraam yani waxay doonaan bay xalaalayn karaan waxay doonaan waa xaaraantiniman karaan allahna wuxu uhi ittakhaduu axbaarahum wa rubaanahum xadiiskii xudayfana waa fasiraya eh, ahlucilmiga qaarkood ay taxsiiniyeen tirmidi waa kayru waxay yidhaahdeen a'immada ahlubeytku waa asmaa'ullahi alxusnaa bay yidhahdeen waa magacyada ilaahay wanaagga badnaa waxaa kutubahooda ku qoran inay a'immadooda imaam ka midii ah uu yidhi idaa nasalat bikum shiddatun fastaciinuu bina cala allah wa huwa qowlu allah walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha qaala qaala abuu cabdillaahi jacfar bay u nisbaynayaan waana been naxnu wallaahi alasmaaء اlxusnى aladi laa yuqbal min axadi ila bimacrifatina qaala fadcuhu biha tafsiir اlcayaashi wahayruhu baa laga soo naqliyey waxay yidhaahdeen imaamku waa farci furuucda rubuubiyada ka mida bay yidhahdeen yani waxa weeye waxay ka dhigayaan ilaah inuu yahay ayaa macnaha hadalkooda u dhacaya khumayni wuxuu idhi ina tacaaliima ala'immati ka tacaaliimi alqur'aan yajibu tanfiiduha wa itibaacuha xukuuma alislaamiya kitaabkiisa la yidhahdu ku sheegay khumayni safxada saddex iyo toban tacaaliimta a'immadu waxay ka dhigan tahay waxa qur'aanku ina baro kale ka dhigan tahay waxaa waajiba sida qur'aanka in loo fuliya ay waajib u tahay ayaa tacaaliimta a'immadana ay waajib u tahay in la fuliyaa istiqaasada amwaadda la gargaar weydiisanayo waxay leeyihiin wax shirkiya ma aha dhibina kuma sugnaa khumayni wuxuu yidhi ina ashirka huwa talabu alxaajati min gayri illahi maca alictiqaadi bianna hada alghayra huwa ilaahun warabbun wa ama ida talaba alxaajata min alghayri min gayri hada alictiqaadi falaysa bishirkin ولا فرق في هذا المعنى بين الحي والميت ولهذا لو طلب أحد حاجته من الحجر والمدر لا يكون شركا كشف الأسرار kitaabkiisa la yidhahdo khumayni ku sheegay صفxada soddon shirkigu waa xaajo in laga dalbo cidaan ilaahay ahayn iyadoo ciddaa laga rumaysan yahay in ilaah iyo rabbi ay tahay laakiin haddii dan la weyddiisto cidaan allah ahayn iyadaan ictiqaadkaa laga rumaysnayn shirki ma aha cidduu doona baa noqdo walaa farqa fii hada almacnaa bayna alxayi waalmeyt farqina uma dhexeeyo macnahaas farqi uguma dhexeeyo kii noolaa iyo kii dhintay oo mid nool inaad weydaysatid mid dhintay inaad weydaysataa farqi ma kale walihaada low talaba axadun xaajatahu min alxajari waalmadari laa yakuunu shirkan hadduu dhagaxa xataa baryo dhagaxa shirki noqon mayso cumuumka hadalkiisu wuxuu ku tusinayaa laate iyo cuze hadduu baryo uu yidhaha laatow cuzow ii gargaar waxaa la odhanayaa khaaliq inuu yahay raasiq inuu yahay miyaad ka aaminsan tahay laate iyo cuza haddaanad ka aaminsanayn shirki maaha ya bacdi suufiyada ka mid ah ku waafaqaya wax ka mid a ah hadalkiisii odhanaya ka dhintiya ka nool farqi ma kale leh haddaan laga ictiqaadsanin inuu yahay rabbi iyo ilaah shirki noqon mayso baryada la baryaa laakiin iyagu odhan maayaan dhagaxa haddaad barido iyo laata iyo cuze haddaad barido shirki noqon mayso odhan maayaan maa filaya laakiin isagu qaacidada uu ku dhisay wuxuu leeyahay waa ictiqaadkaasaa la eegaya marka waxa kufriga waa ictiqaadka qowlka wixii la doonaa la odhan karaa laataw ii gargaar iyo cuzaw ii gargaar iyo dhagaxow ii gargaar yaa yani waxa weeye dhib male buu ku leeyahy shirkina ma oo mushrikiilcarabma waxay ka aaminsanaayeen laata iyo cuse inuu khaaliq yahay iyo inuu raasiq yahay maya waxay islahayn ilahay agtiisa idinka shafeeco qaadaan siduu allahba qur'aan ku sheegay waxay islahayn rabbi ha idin dhoweeyaan waladiina ittakhaduu min duunihi awliyaaa maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa waxay odhan jireen yani waxa weye rabbi bay agtiisa nooga shafeeco qaadaya wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah qurbaankii cibaadaday ula imanayaan waxay ula imanayeen rabbi ha idinka shafeeco qaadaan oo ha baryaan wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yadurhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah talbiyadooda waxaa ku jiray labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka ayay mushrikiintu raacin jireen ilaahw ku ajiibnay oo shariig iyo wadaaga ma lihid wadaaga yaroo adiga kuu sugnaaday mooyaane tamliku waad mulkidaa wamaa malaka isaguna waxba ma mulkiyo waa waasida keliya caqiidat lmushrikiin weeye waxay markaa tilmaamayaan ee ay dhowdhoobayaan qur'aankii bay taxriifinayaan raafidada waxyaalaha yidhahdeen waxaa ka mid a markii lagu yidhi reer banu israa'iil idbaxuu baqara waxay yidhahdeen baqarada waxaa loo jeeda caaisha wahada taxriif lilqur'aan caaisha ma zamankii marka muusey joogtay nebi muuse zamankiisii oo reer banu israa'iil bay ka mid ahayd markaasaa la lahaa gowraca miyay jirtay marka hada taxriif lilqur'aan waa naski oo la beeninayo oo bismi ta'wiil la odhanayo waa lagu beeninaya beenintii unbaa markaa laga dhigayaa yacni ta'wiil lagu magacaabay laakiin waa beenin zawaa'id bay qur'aankii ku dareen waxay yidhahdeen moxamed albaaqir baa waxaa laga soo wariyey inuu akhriyey walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta biwilaayati caliyin inuu ku daray layaxbatanna camaluka walaa takuunanna min alkhaasiriin biwilaayati caliyinna kuma jirto qur'aanka shirkiga laga warramaya aayaduna waa shirkun fii shirkun fi luluhiya shirkun fi luluhiyati walcibaada walrububiya allah wuxuu la khaaska yahay oo afcaashiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo istixqaaqa uu cibaadada mutaystay cibaadada in lala wadaajiyo iyo cibaadada in lala wadaajiyo ashyaada noocaasa haddii lagu shirki sameeyaa laga warramayey layaxbatanna camaluka iyaguna waxay yidhahdeen waa biwilaayati caliyin raafidada nimanka la yidhaahdaa ama shiicadu saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam waa dhaleecaynayaan waana caayayaan bare badankooda way gaalaysiinayaan oo milladay ka saarayaan waxayna ugu necab yihiin abubakar iyo cumar iyo cusmaan saddexdaasay ugu necab yihiin saddexdabana nebigu sala allahu aleyh wasalam jannadu uga markhaati kacay oo wuxu uhi casharatun fi ljanna abubakrin fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa cusmaanu fi ljanna wa caliyun fi ljanna lix kalena waa raaciyey casharatu mubasharuun biljanna la yidhahdaa waa tobanka saxaabada ugu fadliga badan afartii khulafaduna waa ku wada jiraan tobankubana waa muhaajiriin ruux ansaari kuma jiro dalaa'isha ku tusinaysay ka mid tahay inay muhaajiriintii ansaarta min xaysu aljumla muhaajiriintu inay ka fadli badan ansaarta tobankooduba waa muhaajiriin bale nebigu muhaajiriintuu ka mid yahay lowla alhijratu lakuntu imra'an ansaariyan waatu nebigu uhi sala allahu alay slam hijradu haddaynay jiri lahayn ruux ansaara noqon lahaa muhaajiriintu saxaabada ansaarta nusrada waa la wadaagaan hijradana waa dheeryihiin nusradana waa la wadaagaan hijradana waa dheeryihiin saas aawadeed mar kastoo la sheegaya muhaajiriin iyo ansaar muhaajiriintaa la hor sheegaa qur'aanka mawaadicdu kaga saaro oo dhan eeg mar kasta waxaa horreeya oo la horsheegay muhaajiriinta abuubakar iyo cumar way gaalaysiinayaan cusmaan way gaalaysiinayaan saxaabada kale haalibkooda waa gaalaysiinayaan waxay tukadaan salaad salaatulacni la yidhahdo waa salaatulacni abubakar iyo cumar baa lagu nacdalaa waxay ku qunuudaan allaahumma alcan taaquutay qurayshin wa sanamayha wa jibtayha ilaahu labadii taaquut ee quraysheed ee quraysh lahayd iyo labadeedii jibti iyo labadeedii sanam nacdal abibakrin wa cumar wa bnatayhima iyo labadoodii hablood waa xabse iyo caaisha markaasay dabeedna cay iyo dhaleecayn markaysa markaa raacinayaan salaatullacni baa la yidhahdaa waxay ku kulansan yihiin raafidadu abubakar iyo cumar iyo cusmaan inay gaala yihiin waa ijmaac agtooda iskuma khilaafsanaa bale haalibka saxaabadu way gaalaysinayaan bale aalubaytka qaarkood bay gaalaysiinayaan oo cabdullahi ibnu cabbaas ka mid yahay cabdullahi ibnu cabbaas waa saxaabi aalubaytkii baanu ka mid yahay waa nebiga inadeerkii ruma haddana agtooda kufri buu ku xukumaya waa gaal aalubaytkaanu ka weli yeelanay waxba kama jiraan aalubaytka wax yar bay ka soo goosteen intii kale waa ka tageen cabbaas mee inankiisa cabdullaahi ibnu cabbaas mee yacni waxa weeye jacfar mee yacni waxa weeye caqiil eh, mee Eh, m markaysa waxaan yani saxaabadii kale oo dhan waxba ka yani markaa ma ma qadarinayaan mana ammaanayaan bale wakhtiyada qaarkood waxay leeyihiin saxaabadii way gaaloobeen toddoba mooyaan in alla intii kaleo dhan baa gaalowday macduud bilasaabic sabcata ashkhaas bay ka soo reebayeen kuwaasi waa badiyeenee qaar baa ka sii yareeyo waxay dhahen saddex mooye inta kale waa gaaloobeen oo midladay ka baxeen markii nebigu dhintay dabadeed wuxuu qorayaa kitaabkiisa kitaabkooda la yidhaahdo usuul kaafi kulayni oo bukhaari oo kale uga dhigani wuxuu leeyahay cabdullahi bnu cabbaas wuxuu ku xukumaya kufri inuu gaaloobay waayah waxay leeyihiin aqwaasha qaarkood saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasallam markii nebigu dhintay dabadeed saddex mooye intii kaleo dhan baa gaalowday saddexda markaysaa kuma darayaan marka cali iyo xuseen iyo xasan waa saddex kale oo salmaan iyo miqdaad ka mid yihiin wa bina'an calaa haadihi riwaaya marka lagu socdo agtooda waxay noqonaysaa xasan iyo xuseen iyo caliba inay kuwa gaaloobay ka mid yihiin riwaayo kale waxay leeyihin afar mooye intii kale waa gaaloobay markaasi cali ku darta waa riwaaya ukhra madhabkan waxaa loo keenay si diinta loo dumiyaa loo keenay madhabu shiica waa madhabu almajuusiya waa madhab shirki waalmajuusiya dabcaabudka iyo shirkiga madhabteedii weeye waxaana loo keenay si diinta loo dumiyo intay kufri koobsatay waxaa firaqa kale ma koobsan nebi maxamed maadaama markaysaga uu sheegay abuubakar iyo cumar iyo cusmaan inay ahlu janno yihiin iyaguna ay leeyihin maya waa ahlu naaro waa gaalo nebigii inay beeniyeen bay noqonaysa ilaahay wuxuu ammaanay saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyaguna waa dhaleecaynayaan waa caayeen laqad radia allahu cani almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima ma fii quluubihim faanzla asakiinata calayhim wa ahaabahum fatxan qariiba iyaguna waxay leeyihin may cadho ilahay baa ku dhacday ilahayna wuxuu leeyahy raalli buu ka noqday والsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina walanصaari waladiina اtabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaar allah wuxuu inoo sheegayaa inuu rabbi ka raalli noqday saxaabada saabiqiinta ee muhaajiriin iyo ansaar ah iyo kuwii waddadooda raacay ee si quman oo wanaagsan u raacay inuu raallina ka noqdo iyaguna ilaahay raalli ka noqdeen jannaadna u diyaariyey waxay leeyihin maya jannaad looma daarin waa gaalo naargelis ma ilah baynu rumaysana mise waxaynu rumaysannaa markaa khumayni iyo iyo kufaarta markaysagaa shiica isku magacowday ee qur'aankii beeninaysa ee hadalku allah yidhi wax markaa liddi ku ah markaysaa ku dhawaaqaysa abuubakar iyo cumar bay nacdalayaan binasi lqur'aanna waa saaxibu rasuul weeye abubakar ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allahu id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya hnayni id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana binasi alqur'aan waa saaxib arasuul sala allahu aleyh wasalam ya yaguna waxay leeyiin kaafir buu ahaa ilaahay waa ammaanay saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam saadiqiin inay yihiin buu muhaajiriinta ku sheegay ansaartana muflixiin inay yihiin buu ku sheegay wa kunuu maca asaadiqiin baa allah yidhi waddadooda in la raaca laynagu waajibiyey waman yushaaqiqa arasuula min bacdi ma tabayana lahu alhuda waytabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi maa tawalla wa nuslihi jahannama wasaa'at masiiraa waxaa laynoo sharciyeeyey in ilaahay u barino oo ammaanno waaladiina jaa'uu min bacdihim yaquuluuna rabbana akfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan caaisha waxay tihi radia allahu canha umiruu an yastakfiruu lahum fasabbuuhum waxaa la amray inay ilaahay dembidhaaf u weyddiiyaan oo uga baryaan inuu allah u dembidhaafo iyaguna waxay ugu beddeleen inay markaa caayaan oo laa ystawii minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacd waqaataluu wa kulan wacda allahu alxusna waxay ahlucilmiga qaarkood ka daliishadeen wa kulan wacada allahu alxusna dhammaan saxaabadda in loo ballan qaaday janno oo ay ahlu janno yihiin ciddii saxaabo dhab ahi oo suxbadoodu ay sugnaatay u ahlu janno jannayna gelayaan allah baa sheegay marka nusuusta iyo adilladaa lagu soo arooriyo waxay odhanayaan waa daahirkooda sidii markii ka muuqatay khaatimadooda lagama warramin baatinkooda iyo qalbigoodana lagama warramin aayaadka qaarkood waxay ka warramayaan qalbigooda fa calima maa fii quluubihim ikhlaaskooda iyo qalbigooday ka warramayaan niyaadkooda adilada qaarkood waxay ka warramaysaa khaatimadooda oo jannaadka marka la yidhi ilaahay baa u diyaariyey marka allah inoo sheegay inuu jannaad u diyaariyey una ka raalli noqday cid khaatimadiisu xumaanayso sidaas taskiyada caynkaase mutlaqada lama siiyo ee ammaantaa mutlaqa cidda la siiyey waa ciday khaatimadiisu wanaagsanaanayso ta kale nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam maa darra cuhmaana maa camila bacda alyowm cusmaan dhibi mayso wuxuu maanta dabadeed sameeyaa jeysh alcusra markuu diyaariyey maanta dabadeed wuxuu sameeyaa dhibi mayso marka baatinkoodii baa la taskiyeyey khaatimadoodii baa la taskimeeyey dariiqa iyo wanaagga inay ku dhimanayaan baa la tilmaamay iyaguna waa dhaleecaynayaan oo caayaya nebigu wuxu uhi sala allahu alay slm laa tasubuu asxaabii fawaladii nafsii biyadi low anna axadakum anfaqa misla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa yani saxaabadayda hayga dhaleecaynino ha caayina hadduu midkiin baxsan lahaa buurta uxud wax la egoo dahaba baxsan lahaa dheglay midkood baxsaday kuma gaadheen ama kale barhkeed oo midkood baxsaday dheglay barhkeed oo midkood baxsaday kuma gaadheen buurta uxudoo dahaba hadduu midkiin baxsado yacni camal cadiimo kasta aad ah la timaadaan fadligoodii marnaba ma hawaysan kartaan ama gaadhi kartaan baa macnuhu dhacaya xadiiska saxiixaynka axaadiista iyo adilada ku saartay fadaa'ishoodna aad iyo aad bay u badantay ta kale waa dacni markaa diinta la tacniyayo saxaabada nebiga sala allahu alay sl la dhaleeceeyo oo la yidhahdo fasaqay ahaayeen ama gaalay ahaayeen ama khaalibkooda ahaa waayo diinta fasaqa iyo gaala soo naqlisay oo soo rartay waxay noqonaysaa ma'muun ma aha lamana cuskan karo in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu ya waatay a'immadii hore qaarkood yidhaahdeen ruuxa markaa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam tacniya ama axad saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mida yacni waxa weeye dacniya yani diintuu tacninaya yani waa zindiiq hadduu saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam ruuxu dhaleeceeyo ou yidhaaho waa diin xumaayeen oo gaalay ahaayeen ama faasiqiin bay ahaayeen ama majoorotigoodaa ahaa isagaa kaafirun billaahi ah oo milladiiyo diintii ka baxay waxaanuu beeniyey taskiyadii ilah iyo rasuulkiisu taskiyeen oo ammaaneen oo ciddii ilah iyo rasuulkiisu ammaaneen ayuu wuxuu leeyahay may ammaan ma leh way xumaayeen waxay qabaan shiicadu iyo raafidadu mutca wax la yidhaahdo oo zinadii bay waxay ku banneeyeen magac mutca la yidhahday ku banneeyeen meher shardi mutcadaasi waa maxay gabadh baa waxa weeye lagula heshiinayaa ujuuro mucayana lagula heshiinayaa qabuulkiiyo ijaabkaana la imanaya weli uma baahna shuhuud uma baahna wax kale uma baahna ciddo uma baahna waa zinadii oo iska maxdi ah bes waxaa loo shartiyaa bay yidhahdeen inaan la khasbin yadaana caqadka lala gelaya waxaa lo odhanayaa saacad inaan isguursanno ujuurada noocaasana kuu guursado yacni markaa taasaa qabuulku markaa ku dhacaya yacni waa gabadh jidhkeedii iibinaysa mushqaayadduun laga heshiinaayo saacad ama maalin ama habeen ama bil muddadii markay dhammaato uma baahno furitaan waa kira dhammaatay oo kale guri la kiraysto kiradiisi dhammaatay ka dhigan tahay ilinkuunbaa laga baxay khalaas waxa dhacday sameeyaan habeen keliya waxay isu maraysaa markaysaa shan ninoo kala duwan bay markaysaa waxa mid walba mutca markaa la samaynaysaa markaasay leeyihin waa diin mutcada noocaasi nooc mutco oo la banneeyey waa jirtay waah laakiin waa la nasakhay sida axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalame saxiixii ku soo aroortay umu khaybar ayuu nebigu nasakhay xurmadii bay ku baaqi tahay nikaaxun bay ahayd waxay kaga duwanayduu mudday lahaa shuruudaha kale wuxuu kaga bedellaa ma jiro laa ciddadaanu kaga beddelayn walaa welinimadaanu kaga beddelayn walaa shuhuuddaanu kaga beddelayn walaa shuruudda yacni wax uu nikaaxa kaga beddelan yaho xagga zamanka aan ahayn ma jiro mutcadaa waa bannaanaan jirtay saasay ahayd waa nikaaxun muddole buu ahaan jiray oo sida dumarka markaa waxabay ninka loogu guuriyoo kale loogu guurinaayo weligeed u guurinaayo caqadkii u xidhaayo shuhuuddii loo yeelayo marka zamanku dhammaadana markaysaa cadad waxeedii leh taasi waaba mansuukho waa la nasaxay tan iyadu ay la yimaadeen waa ka duwan tahay waa zinadii waa zinadii oo aan biyo isku daahirin waa sinadii oo cariya bayda oo aan wax biyaa isku daahirin baa waxaa la yidhi waa nikaaxu mutca bes baa heshiiska lala geliya markaasaa la odhanayaa markaa zamanka mushkaayadda intaasa baan shaqadaa ku samaynaa dabeedna habeenkiibu la tumanaya ama saacad mucayana markuu ka baxo mid kale haddana la gelaysaa waxaa la soo naqliyey gabadh keliya oo shan culammada mashiicada ka mida ah ay isu mareen mid waliba saacad buu la mutcaysanaya ma yaqaanin dumarkay la mutcaysteen kuway yihiin inan iyo hooyadeed buu isu marayaa mutcadii marna hooyadiibuu markaysaa waxaa la mutcaysanaya marka kalena inantiibuu la mutcaysanaya bale tu mutcada ku dhalay garan maayo waxaa la soo naqliyey islaam baa waxay aragtay inanteediiyo uur leh markaasu waxay ku tidhi naawurkan yaa markaasay tii hebel sheekh hebel baa iga mutcaystay islaantii baa naxday carruurta aabba looma raadiyo markaasay tii waa aabbahaaya waa aabbaha yacnii islaantu la mutcaystay waa hore inantan waxa way i leedahay islaantu yacni markaa habeenkaasay calool gashay mana raadsadaan bes ubadkii waxa iska korsanaya hooyooyinkii hadhowna nasab baa loo samaynaya nasab aalubaydo ina cabdilaahi ama ina cabdilaahi hebel hebel hebel hebel hebel hebel halkaasoo dabeedna xasan ama xuseen waa mid lagu tuuraya waka markaasaa la odhanaya waa saadadii taana waa caynkaas waxay ku talax tageen mutcada noocaasee zinada iska ah waxay yidhahdeen afdalu acmaal weeye haddaba halkay gaadhsiiyaanaan eegno waxay yidhaahdeen nebiga iyagoo u nisbaynaya ku been abuuranaya siduu markaa soo naqlinaayo saaxibu kashfi alasraar oo markaa wadaad wadaadadii shiicada ee xawsada ka mid ah raggii ijaazooyinka u qaatay inay culammada shiicada ka mid yihiin oo fatwada ay saalix u yihiin ayaa markii dambe tashayci ka baxay kitaab baanu ka qoray qabaa'ixdooda wax badan buu ku naqliyey marka mid waxaa la yidhaahdaa lilaahi uma eh, litaarikh risaalo kale waxay kashfu lasraar waxay yidhahdeen iyagoo nebiga u nisbaynaya ku been abuuranaya man tamataca biimra'atin mu'mina kaanama zaara alkacbata sabciina mara gabadh mu'minada ku tamatuca kacbada inuu toddobaatan goor soo ziyaartu eh, la mid yahay waxay kaloo yidhahdeen wuxuu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam man tamatac maratan amina sakhata aljabbaar waman tamatac maratayn xushira maca alabraar waman tamataca alaasa maraatin zaaxamanii fi ljinaan waa kadib iyo been waa been abuur hal mar hadduu tamatuca sameeyo oo gabadh markaa waxawa meher sharti ugu tago cadhada ilahay buu ka badbaadaya bay idhahdeen laba goor hadduu sameeyena abraartu lala soo saaraa saddex goor hadduu sameeyena jannadu markaysa markaa yacni igula cidhiirtoomaya bimacnaa waxaa weeye markaa ila geliya waxay kaloo yidhahdeen xadiis kale waxay u nisbeeyeen been abuura man tamataca maratan kaana darajatuhu ka darajati alxusayn nebigaa yidhi bay yidhahdeen hadduu mar mutco sameeyo derajada xuseen oo kale u yeelanaya waman tamataca maratayni fadarajatu ka darajati xasan hadduu laba goor sameeyana derajada xasan oo kale u yeelanaya fadliga xasan waman tamataca alaaa maraatin kana darajatu ka darajati cali bni abi aalib saddex goor hadduu sameeyo derajada cali bni abi aalib oo kale u yeelanaya waman tamataca arbacan fadarajatu ka darajatii darajada nebigaoo kale u yeelanaya hadduu afar goor sameeyo waxaa qoraaya kitaabkooda lehe man laa yaxduruhu alfaqiih juskan saddexaad saddex boqol iyo ka qabaan cidda shiicada ka soo hadhay inay yihiin awlaadu zina dadka waxay leeyihiin nasab iyagoo waxaas ku dhex jira waxay leeyihin annagunbaa nasabkaygu xariir yahay oo xalaal yahay wixii kale waxa weeye waa garacyo wixii annaga naga soo hadhay ya saasay leeyihin waxyaalahay aaminsanyin bay ka mid tahay ay qabaan kutubahoodana markaysa ay ku qoreen alrawda min alkaafi shiikhoodii kulayni la odhan jiray wuxuu yidhi wallaahi wuxuu ka soo naqlinaya abi jacfar maxamed albaaqir wallaahi ina annaasa kullahum awlaadu bakaaya maa khala shiicatana akaadibtooday ka mid tahay waxay leeyihin wixii annaga naga soo hadhay waa kufaar anjaas ah nicmat eh, llahi aljazaa'iri oo mashaayikhdooda ka midii wuxuu yidhi inahum kufaarun anjaasun biijmaci shuyuukhi shiicati alimaamiya wa inahum sharun min alyahuudi waannasaara alanwaar nucmaaniyu ku sheegay dabaa'ixdooda ma bannaanay ku leeyihin wixii annaga naga soo hadhay salaadda lagu tukadana ma bannaanay leeyihin marka nimanka noocaasa sidaasay waxa weeye aad iyo aad ugu durugsan yihiin sharkooduna aad iyo aad ugu badan yahay mid raafidiya isyidhi faan markaasuu yidhi kafaanaa fakhru caliyin kafaanaa fakhru mawlaanaa caliyin xuduusu shaki fiihi annahu allah waxaa nugu filan mawlaha yagii cali ah waxa faan ugu filan in laga shakeeyey ma ilaahayba war allah ma yahay mise maaha ammaanba taasaa ugu filan oo mid laysku hayo ma allaahbaa mise ma aha ya iyo midaan laysku hayn meel isbab la dhigi karaa waxaa u jawaabaa la yidhi markaysaa wadaad kalea u jawaabo u yidhi yamuutu raafidiyu walaysa yadrii caliyun rabbuhu am rabbuhu allah raafidigu wuxuu dhimanayaa isagaan garanayn ma cali baa rabbigiisa mise allah baa rabbigii ah mid kaloo raafidii wuxuu yidhi dukhuulu nnaari fii xubbi lwasiyi wa fii tafdiili awlaadi nnabiyi axabu ilaya min jannaati cadnin akhladaha bitaymin aw cadiyi naar in lagu galo wasiyiga oo caliyi ah waa loo dardaarmay leeyihiin beentoodii in waxa weeye naar in lagu galo jacaylkiisa iyo awlaadda nebiga in markaysagaa fadilaadda la fadilayo naar lagu galo baaban ka jeclahay buu janno lagu galaayo ya yacni taym iyo cadi bimacnaa abubakar iyo cumar buu ishaaraya ee janno lagu waarinayo waxaaban ka jeclahay buu markaysaga naar lagu gelaayo xubiga markaysa markaa wasiga lagu gelaayo xubiga cali lagu gelayo calaa kulli xaal nimanka noocaasi waa niman lunsan dalaalkooduna aad iyo aad u weyn yahay yacni waxa weeye maantana sharkoodu aad iyo aad buu u batay waa weynaaday yacni waxa weeye waxaynay doonayaan inay faafiyaan beledo badan bay gaadhsiiyeen yacni iminka marka waxa waya afrika iyo markaa eeshiya iyo meel walba waxay doonayaan madhabka xun ee khabiiska ah xun ee caqiidada kufriga iyo gaalnimada ah in lagu nashriyo lagu faafiyo meelaha qaarkood waxay ku soo galaan waxbaanu caawinaynaa shar iyo belaynay wadaan dadka diintoodanay fasaadinayaan marka waa in laga baraarugsanaadaa dadkana lagu baraarujiya aad iyo aadna looga taxadiraa lana ogaadaa diinkay ku baaqayaan diintii nebi moxamed inaynay ahayne diin kufri iyo gaalnimo aynay tahay wax sahlan ma aha bidco gaalnimo ka sogaysa maaha kufray wadaan kufri iyo gaalnimo bay dadka ugu baaqayaan ugu yeedhayaan kufriyaadkoodii ay markaa ictiqaadsanaayeenna maynaan wada sheegin bacdi ka mid aynu sheegnay waa fii hada alqadri kifaaya marka waxaa weeye kutubaha laga qoray iyo ashyaadaasna hala yacni markaa ha la raajaco oo ha la raadsado waana idinku dheereeya raalliha layga ahaado baaraka allah fiikum ayoha alikhwatu alakhawaat intaynan ku kulmayno muxaadaro cilmiyeedoo sidaanoo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cla